alxamdu lilaah rab lcaalamiin wsal allah wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslm wbacd qaala imaamu malik raximah llah kitaabu lmusaaqaati ma jaءa fi lmusaaqaat almusaaqaatu an yakuna ladaa rajulin masraca fiiha nakiib taxtaaju ila mucaahadati wa saqyin wa islaaxin walaa yajidu waqta yacmalu fiihi fayajidu gayrahu فيقيمهم مقامه ويقول تعهد هذه المزرعة واسقها ونظفها وما يخرج منها يكون بيننا وبينك بالمناصفة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك قالوا هذا عقد فيه ارتفاق وفيه شيء من الجهالة لكن سومحت الجهالة لأن فيها شيء من الإرفاق bayna aljaanibayn wa alaslu fiiha annakhiil waqad alxaqa alimaamu shaaficiyu raximah llahu annakhiila alkarma bnnakhiil faajaaza almusaaqaata fi lkarmi qala maliku can ibni shihaab can saciid bn lmusayib ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam qaala liyahuudi khaybar yowma اftataxa khaybar uqirukum ma aqarakum allah calaa ana hamra baynana wa baynakum qaal fakaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yabcahu cabdallah bna rawaxata fayaqrusu baynahu wa baynahum uma yaquulu in shi'tum falakum wa in shi'tum falii fakanuu yaquuluun hada alxadiid fiihi irsaal saciid ibn musayib arsalahu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam wa huwa haakada fi lmuwada'aat lakin macnaahu jaءa min axaadiid ukra kahiira musnada wa qowlu nabiyi sala allahu alayhi wasalama uqirukum ma aqarakum allahu uqirukum ma aqarakum allahu fiihi daliil calى ana ijlaaءa alyahuudi min kaana yatawaqafu cala alwaxyi wannabiyu sala allahu calayhi wasalama cinda fatxi khaybara lam yuuxa ilayhi shanun aw lam yuuxa ilayhi shayun fi shani alijlaa qaluu fakana fi aakhiri cumrihi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi cindamaa xadarat alwafaatu uuxiya biikraaji haaulaa'i alyahuud min khaybar wa min jaziirati alcarab fadakara fii maradi mowtihi sala allahu alayhi wasalam anahu laa yabqa fi jaziirati alcarabi diinan fa awsaa wa ajlaahum cumar radia allahu canhu uqirukum maa aqarakum allahu kadalika aydan fiihi daliilu cala jawaazi almusaaqaat lianna annabiya sal slam saaqa haؤulaaءi alyahuud calى an yacmaluu fi mazaarici khaybar fakana rasuulu llahi sal slam yabcaثu cabdاllahi bna rawaxa yursilhum xatى yakrusa calayhim faإida badat salaaxu hamar kana yursilu cabdالlah bn rawaxa facabdullahi kana yaclamu idaa nadara fi lmasracati maa sayakhruju min hadihi lmasracati fayaquul maala hadihi almasaaric yakhruju minha kada wa kada wasqan nisfukum lakum nisfuhu lakum wa nisfuhu alaakhar lana fayaquul in shi'tum falakum taakuduuna hadihi almasraca kulaha wa tadfacuuna xaqa almuslimiin wain shi'tum hadihi almasaaric kulaha lii wanuctiikum xaqakum min jaybin fakanuu yaquuluun la naxnu naakudu ma cala almasaaric wa nuctiikum xaqakum fakanuu ya'kuduuna قال وxdثnي عن mالك عن بن شهاaب عن سليمان بن يسار أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يبعث عبداللhi بن رواxة إلى خyبر فيخرس بينه wa bayna yahuudi khaybar qaala fajamacuu lahu xalyan min xalyi nisaa'ihim faqaaluu hada laka waxafif canaa watajaawaz fi lqasmi faqaala cabdullaahi bnu rawaaxa yaa macshar alyahuud wallaahi inakum lamin abqadi khalqi illaahi ilay wmaa daka bxaamilii calaa an axiifa calaykum faama ma caradtum min arishwati fainaha suktun wainaa la naakuluha qaaluu bihada qaamat asamaawaat hada xadiid aydan fiihi irsaal laakiin abu cumar yaquul yastanidu macna alxadiid min riwaayati cabdillaahi bni cabbaas wa min riwaayati jaabirin bn cabdillaahi wagayrihima wa samaau sulaymaana bni yasaar min ibni cabbaas saxiix fakaannahu arsala min cabdillaahi bni cabbaas aw arsala can cabdillahi bni cabbaas radia allaahu canhuma kaana yabcahu cabdallahi bn rawaxa ilaa khaybar fayakrusu baynahu wa bayna yahuudi khaybar liannahu huwa alwakiilu can rasuuli illaahi sala alla l slam fakana cabdullaahi yakrusu baynahu wa bayna yahuudi khaybar qaal fajamacuu lahu xalyan min xalyi nisaa'ihim jamacuu lahu rishwa cibaarah can majmuuca min alxuliyi linnisaa faqaaluu hada lak wakafif cana wtajaawaz fi lqasmi faida طalacat maala miatu wasqin wayakunu lakum hamsuuna walana hamsuun quul طalaca fiiha ishruuna wasqan maala cashara lilyahuud wacashara lilmuslimiin fayadlubuuna minhu hada alkadiba wa hada aljaw wtajaawaz fi lqasm qaal faqaala cabdullahi bn rawaxata ya macshar alyahuud wallahi inakum lain lamin abqadi khalqi illahi ilaya inakum min abqadi annaasi ilaya liannakum qatalat alambiyaa walaysa bacda qatli alambiyaai danbun faantum abqadu khalqi illahi ilaya ayib wma daka bxamili alaa an xayf calaykum wmaca dalika ana altazimu alcadla fi alxabiibi waalbagiir falaa yaxmilu hada albugdu aladi axmiluhu calaykum calaa an axiifa calaykum wa ajuuraa fi lqasmi wa ajcala calaykum maa laysa calaykum hada huwa alcadl hada huwa alcadl aladi ishtahara bihi hada addiin wa huwa alcadl aladi jaءa min fawqi sabci samaawaat faama maa carabtum min arishwa fainaha suxtun hada suxtun hada suxtun wainaa la nakuluha la naakulu rishwa faqaaluu bihada qaamat samaawaat lard yani bihada alcadli qaamat samaawaat lard qaala bacdu ahli lcilmi haulaai min fajarat alyahuud yastahzi'uuna bih liannahum fi lwaaqici low kaanuu muqtaniciin biana cabdallaahi ibna rawaaxa rajulu cadlun wa anahu yuqiimu alcadla fi lardi famacnaa dalika ana anabiya sal l slam aladii arsalahu aydan jaءa bilcadli walow kaanuu yactaqiduuna hada laaamanuu bاnabiyi sala allahu alayh wasalam lakin qowluhum hada bacda an fashilat almasaaci qaaluu qamat asamaawaat walardu bihada alcadl wahuwa kadib yakdibuun qaala abu cumar fi hada alxadiid ana almu'min wain abgada fi اllah laa yaxmiluhu bugduhu calaa dulmi man abgadahu wاlظaalimu nafsahu yadlim idan xataa low kunta tubqidu shaksan maa faina alcadla laa yaqtadii anaka tastagilu hada alcudwaan fatajuura calayhi wataxmila calayhi ma laysa calayh wadakara masأla ukra wa fiiha shayء min algaraaba qaal fi hada alxadiid daliil calى ana kula ma ya'kuduhu alxaakimu wاshaahidu cala alxukmi biاlxaq aw shahaadati bilxaq sukt hadi masala ariib rajul yuqaadii bayna اثnayn bilxaq fayaquulaan nucطiika muqaabil hada alxukmi maalan qul hada sukt rajul aakhar cindahu shahaada fayaأtiihi saaxibu اlxaq fayaquul ishhad lii calى hada alxaq aladi taclamu fayaquul acطinii shayan xataa ashhada lak qaala hada aydan liana calayhi an yuadiya shahaadata lilah kadalika aydan hada alxaakim calayhi an yuadiya alxukma lilah uma dakara calaa ana suxta wahuwa rishwa cinda alyahuudi xaraam walaa yaxilu alaa tara ilaa qowlihim bihada qaamat samaawaat wlowlaa ana suxta muxaramun calayhim fi kitaabihim maa cayarahum allahu caza wajala fi lqur'aani biaklihi fasuktu muxaramun cinda jamiici ahli lkitaab qaala abu cumar anshadanaa gayru waaxidin limansuur alfaqiih beytayn qaal idaa rishwatun min baabi beytin taqaxamat litadkula fiihi waalaamaanatu fiihi sacad haraaban minhu wawallat kaannahaa xaliimun tanaxaa can jiwaari safiin jaaءat alrishwatu wasuxtu ilaa beytin wa fii hada albeyt amaana faina hadihi alamaana tahrubu min albeyti biquwa wakaannahaa rajulu xaliimun yabtacidu can rajulin safiihin wayahrubu minhu qaala maalik qaala yaxya qaala maalik idaa saaqa arajulu nahla wa fiiha albayaad fama zdaraca arajulu daakhilu fi lbayaadi fahuwa lahu almazraca fiiha nakhiil bayna النخيل أرض جرداء بيضاء هذا المساقى وهو العامل low ishtaqala bihada albayaad wa zaraca fiihi zarcan qamxan aw ma ashbaha dalik huwa lahu almusaaqaatu fi اnakhiili wa fi lmasracati laysa fi lardi albaydaa ayb idan alaslu ana hada alcaamila ida zarca fi lardi albaydaai zarcan faina hada zarca lahu huwa qaal wain ishtarada saaxibu lardi anahu yazracu fi lbayaadi linafsihi fadalika laa yasl liana arajula dakila fi lmaali yasqi lirabbi lardi fadalika ziyaadatun isdaadaha calayh hada shari fasid yaquul in ishtarada saaxibu lardi الأرض أنه يزرع يعني يزرع العامل في البياض لنفس صاحب المال قال فذلك لا يصح لماذا؟ قال لأن الرجل الداخل في المال وهو العامل yasqii lirabi اlardi aydana zarca hadiha ziyaadat fi lmusaaqaat liannahu saaqaahu fi اnakhiil ma saaqaahu fi zarci hada ziyaadat min saaxibi اlmaali cala alcaamili qaala fadalika ziyaadaة isdaadaha saaxibu اlmasracati cala alcaamil wahada laa yajuuz ayib idan alaslu an takuna almasracatu bayna nakiili lilcaamil wain ishtaradahaa saaxibu اlmasracati linafsihi laa yajuuz ayb in kaana zarcu baynahuma ayضa qaala wain ishtarada zarca baynahumaa falaa ba'sa bidalik low qaala anta izrac albaydaa wayakunu baynana wa baynak qaal laa ba'sa bidalik ida kaanat alma'uunatu kuluha cala adaakhili fi lmaal albadr waalsaqyu waalcilaaju kulluh lianna saaxiba alardi lahu lardu wa hada yushaarik fi lbadri waalzarci waalsaqyi waalcilaaj kulluhu min jaanibi alcaamil qaal ida kaana haakada laa ba'sa ayb fain ishtarada addaakilu fi lmaal wa huwa alcaamil addaakilu fi lmaal yani fi lmasracati aladi yashtagilu fi lmasracati fain ishtarada addaakilu fi lmaali calaa rabi lmaali ana albidra ana albadra calayka faina dalika gayru jaa-is alaslu an yaatiya alcaamilu bilbadri walcamali kulih cinda alimaam maalik hada qaal fain ishtarada adaakilu fi lmaali calaa rabbi lmaali ana albadra calayka faina dalika gayru jaais liannahu qad ishtarada calaa rabbi lmaali ziyaadatan isdaadaha calayhi ayda hadihi sharuud zaa'ida jaءat min qibali alcaamili cala almaalik walaa yajuuz qaala wainamaa takunu lmusaaqaatu calaa ana adaakhila fi lmaali alma'uunata kulaha wannafaqata walaa yakuunu calaa rabbi lmaali minha shayun fahada wajhu lmusaaqaati almacruufu yani almusaaqaat cinda alimaami malik ana cala adaakhili fi lmaali alma'uunata kulaha wanafaqa yani alcaamil yaati bikuli shayin mima yatawaqafu cala islaaxi almasrac walaa yakunu calaa rabbi lmaali minha shayun liana raba almaali lahu alardu falaa yutlabu minhu shayun aakhar qaala fahada wajhu musaaqaati almacruuf masala ukra qaala malik fi lcayn takunu bayna arajulayn fayanqaicu maauha rajulaani ishtarakaa fii caynin jaariya tasqi fanqaaca maauhaa yani inqaaca maauhaa liannahum maa tacaahaduuha inqaaca maa fayuriidu axaduhumaa an yacmala fi lcayn yacni an yunadifa alcayn xataa yajriya almaa wayaqulu alaakhar laa ajidu maa acmalu fiha ana ma astadiicu an acmala fi lcayn ma cindi shay ma cindi shay ma lcamal qaal inahu yuqaalu liladii yuriidu an yacmala fi lcayni icmal waanfiq hada aladii yuriidu an yacmal wa cindahu nashaat wa cindahu maal yuqaalu lahu icmal waanfiq ayb wayaquunu laka almaau kulluhu faidaa nadafta wajara almaa almaau kulluhu laka anta tasqii bihi yani tasqii bihi xarfaka wa mawaashiyak xataa yaatiya saaxibuka binisfi ma anfaqta ilaa an yaatiya binisfi aladii anta anfaqta faida jaaa binisfi ma anfaqta akhada xisatahu min almaal akhada nisfahu qaal wainamaa ucطiya alأwalu lmaaa limaada kaana almaau mushtarakan limaada ucطiya alأwal limaada khusa almaau biwaaxidi min ashariikayn qaal wainamaa ucطiya alwalu wainamaa ucطiya alأwalu lmaaa kulahu liأnnahu anfaqa wa aslax fahada almaa lahu muqaabila alinfaaq walow lam yudrik alwalu shaya bicamalihi yani low anfaqa wama xasala calaa shay ma jarat ilcayn lam yaclaq ilaakhara min anafaqati shayun laa yuطaalabu min alaakhari shay faidan algunmu bilgurmi lama adkhala fi lmaai nafaqatan saarat ilfaa'idatu lahu walamaa anfaqa walam yajid shay-an saara algurmu calayhi walaa yutaalabu min shariikihi bishay yaquul walow lam yudrik shayan yani bacdamaa anfaqa fiiha lam yudrik shayan bicamalihi lam yaclaq ilaakhara min anafaqati shayun yani laa yatacallaqu bilaakhari min anafaqati alatii anfaqaha axaduhumaa laa yatacallaqu bihi shayun masala ukhraa qaala waida kaanat alnafaqatu kuluha walma'uunatu calaa rabbi alxaa'id hada musaaqaat calaa gayri lwajhi almacruuf yaquul ida kaanat alnafaqatu kuluha walma'uunatu calaa rabbi alxaa'id walam yakun cala adaakhili fi lmaali shayun ila anahu yacmalu biyadayhi lianna asla almusaaqaat cinda alimaami malik ana calaa saaxibi alardi an yushaarikha biardi wa cala alcaamili an yaatiya bikuli ma taxtaaj ilayhi masraca falow kaanat alnafaqatu walmawunatu kulaha calaa rabbi lmasracati calaa rabbi alxaa'id walam yakun cala adaakhili fi lmaali shayun ila anahu yacmalu biyadayhi yacni almatluubu min alcaamili fi hada alcaqdi an yacmala faqat yushaarik bicamali yadayhi qaala walam yakun cala daakili fi lmaali shayun ila anahu yacmalu biyadayhi inama huwa ajiiru bibacdi saman idan masala taxawalat min almusaaqaati ila alijaarati faasbax hada arajul alcaamilu biyadayhi mujarada ajiirin laysa musaaqan qaal faina dalika laa yasx liannahu laa yadri kam ijaaratuhu idaa lam yusami lahu shay'an yacrifuhu wayacmalu calayh laa yadri ayaqilu dalika amyab فإذا تحولت إلى إلى إجارة فيها إبهام لأن العامل لا يدري كم سيخرج من المزرعة وكم يستحق على هذا العمل من المزرعة ما يدري فصارت إذا إجارة فيها إبهام بدلا من أن تكون مساقات بين العامل ورب المال قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له هذه مسألة أخرى an yastafniya min almaali walaa min annakli shaya duuna saaxibihi wadalika anahu yasiiru ajiira bidalik laa yaqulu lahu maala ana saaqaytuka calaa hadihi almasraca lakin hadihi nakhiil alcashara lii ana khaasa maa yakruju minha lii ana laa yadkulu fi lmusaaqat kadalika aydan low dafaca lahu maalan qaala qaaradtuka calaa hada almaal lakin hadihi lmia aydan tashtagilu fiihi wa ribxuha lii ana khaasatan laysa min alqiraad walaa min almusaaqaati inamaa saar alcaqdu caqda ijaaratin bacda hada tasaruf ayb yaquul usaaiiku usaaqiika calaa an tacmala lii fi kada wakada nakla tasqiiha wa ta'buruha wa atabiir macruuf yani ikhaalu dalci nakl adakara calaa alci nakli alunfaa wa uqaariduka fi kada wakada min almaali calaa an tacmala lii bicasharati danaaniir laysat mima uqaariduka calayhi faina dalika laa yanbaqii walaa yasluxu wadalika alamru cindanaa lianna hada saar caqd ijaara fiiha shayun min aljahaalati walaysa min alqiraadi fi shay walaa min almusaaqaati fi shay masala ukhraa qaala maaliku assunnatu fi lmusaaqaati an yajuuza lirabbi alxaa'idi an yashtaridahaa cala almusaaqa wlmusaaqa bifatxi lqaaf huwa alcaamil asunatu fi lmusaaqaati alatii yajuuzu lirabbi alxaa'idi an yashtaridahaa cala lmusaaqi shaddu lxidaar waalxidaaru hiya alard alatii turfacu xawla annakli liyastaqira almaau fi usuuli اnnakli faidaa inhadamat yaquul shuddaha yani shudda hadihi alxadiira xawla alnaqla yaquul yashtarituhaa cala almusaaqa shaddu alxidaar wa khamu alcayn walcaynu hiya alcaynu aljaariya wa khamuhaa huwa kansuhaa fayaquulu aknis alcayn aydan xataa yajriya almaau bisuhuula wa sarwu sharaab wasarwu ayضa alkansu washarabu hiya nafs alxafiira alati takunu xawla annakla taxfad اlmaaa xataa tashraba aw yashraba usul nakli hada lmaa waibaaru الnakli waqaطcu اljariid yani qaطcu alawraaq azaa'ida fi annakla wajadu hamar yani qaطcu hamar idaa saluxat wa nadijat hada waashbaahuhu calaa ana almusaaqa wa huwa alcaamilu shatra hamr aw aqala min dalik aw akara idaa taraadaya can hada bitaraadi gayra ana saaxiba alasli laa yashtaritu ibtidaa'a camalin jadiidin yuxdisuhu alcaamilu fiiha alimaam huna yashrax alusuub aladi adraka calayhi annaasa fi lmusaaqaat fi lmadiina fayaquul alcaamil calayhi hadihi umuur ayb laakiin saaxibu lmasracati laa yashtaridu cala alcaamili acmaala jadiidata musta'nafa min bi'ri yaxfiruha yaquul axfir huna bi'ran xataa tasqi min hada albi'ri almasrac la hada camal jadiid aw caynun yarfacu ra'saha caynun inhadamat fayaquul axfirha wa akhrij maa fiiha xataa yakruja maa'uha ayb aw kilaas yaqrisuhu fiiha aw yaatii yaquul iiti biusuul nakl wazrachaa aydan wasqiha yaatii biasli dalika min cindi yaquul iitii biaslin min usuuli nakli wazrachaha jadiidan aw dafiiratin yabniiha aw mawdic yajtamicu fiihi lmaau tabniiha canta yani kaana yaquul icmal sahriij fiiha maa xataa tasqi almajra فهذه أمور جديدة ليست من المساقات في شيء قال أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته يعني العامل إذا أراد أن يبني ضفيرة يعني حفيرة هذا يحتاج إلى نفقة كبيرة تعظم فيها النفقة والعامل ما عنده هذه قال مالك وإنما ذلك بمنزلته yani hadihi alacmaal alati ishtarataha almaliku cala alcaamil yaquul wainama dalika bimanzilati an yaquula rabu lxaa'idi lirajuli min annaas lirajulin min annaas ibni lii haahunaa beytan aw ixfir lii bi'ran aw ajri lii caynan aw icmal aw icmal liya camalan binisfi hamari xaa'itiha hada yushbi hada qabla an yatiiba hamaru lxaidi wayaxila baycuhu fahada baycu hamari qabla an yabdua salaaxu hada laa yajuuz lianna alijaara bimathaabati lbayc fakama laa yajuuzu baycu thamari qabla buduwi salaaxiha aydan laa yajuuzu an yujcala hada muqaabila ujrati lajiir qaala waqad nahaa rasuulu la sal slm can bayci thamari xataa yabdua salaaxuha ayb qaala maalik faama idaa taaba hamaru wabadaa salaaxuhu xalla baycuhu yani idaa dakhalat fi almarxala alatii yujad fiiha uma qaala lirajul uma qaala rajulin lirajulin icmal lii bacda hadihi alacmaal licamalin yusamiihi lahu binisfi hamari xaa'idiha falaa ba'sa bidalik lannahu laa jaharat fiiha almasraca qad axrajat simaaraha wa hiya mar'iya wa waadixa wainama istaajarahu bishayin macruufin macluumin qad ra'aahu wa radiya bih hada jaais qaal faama almusaaqaatu fainahu in lam yakun lilxaa'idi hamar aw qala hamaruhu aw fasada falaysa lahu ila dalik alcaadatu fi lmusaaqaat annahu idaa saaqa alcaamila washtaqala walam yadhar hamar aw qalla amar aw fasada amar laysa lahu shay mil qiro idaa maa fiihi rag laysa lahu shay yaquul waina ajiira laa yusta'jaru ila bishayin musaman laa tajuuzu lijaaratu ila bidalik hunaa yufariq bayna alijaarati walmusaaqaat fayaquul alajiir laa yusta'jaru ila bishayin musaman laa tajuuzu lijaaratu ila bidalik lakin almusaaqaat fiihi shayun min aljahaala faida saaqaahu wafasada amar aw qala amar walam yaطlac shayun laa shaya lilcaamil kamaa laa shaya lilmaalik ayda qaala wainama alijaaratu baycun min albuyuuc alijaaratu fi lwaaqi tushbih lbuyuuc famaa laa yajuuzu fi lbuyuuc laa yajuuzu fi lijaarati ayda yaquul inamaa yashtarii minhu camalahu yani inamaa yashtari almaaliku min alcaamili camalahu fahuwa ayda bimahaabati bayc qaala walaa yasluxu dalika ida dakhalahu lgararu lianna rasuula llahi sala allahu alayh wasalam nahaa can bayci lgarar wallahu aclam sal allah wslam